inuu qofku u tukan karo waaya laba arrimood ayaa sabab u ah salaatulkhoofkan ama xikmaddeedu ay tahay oo dadka muslimiintaa loogu jideeyey ta hore waxa weeye altaysiru calaa hadihi lumma ummaddana loo fududaynayo oo cibaadooyinka addoonkii waan u gudanaya waanay u fududay arrinta labaad waxa weeye almuxaafadatu calaa adaa'i salaati fii waqtiha salaadii oo lagu dadaalayo in waqtigeedii la guto oo aan la dhaafinin walow cabsiibaha jirtabe salaatu lkhawf way ku sugan tahay qur'aanka iyo xadiidka fuqahaduna waa isla waafaqsayn yihin jumhuur lfuqahaa aayaddaasaa tilmaamaysa boqol iyo laba suuraة النisاء وإida kunta فiihim faaqamta lahm الصلاة sunaha nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam afar meelood baa ku sugmay inuu ku tukaday salaaة اlkhawf afar dagaal badn الnakla cusfaan diqirad dat الriqaac saddexdaa dagaalba inuu salaatulkhoof tukaday way soo aroortay waxaa fuqahadu ay isla waafaqsayin laba arrimood too horraysaa waxa weeye inay laba imaam kala tukin karaan dadka cadowga iska ilaalinaya ee muslimiinta ah kooxdanna imaam baa tukin kara kooxdaana imaam waxa labaad oo ay isla waafaqsan yihiin haddii masalan ay suuroobaysana inuu imaam keliyihi tukin karo siyaabaha nabiga ay kaga soo aroortay calayhi salaatu wasalaam ee uu tukiye asxaabtana waana tan la odhan karo maanta way suuroobaysa berigii hore lagu dagaalami jiray waranka iyo leebka iyo seefta iyo waxyaabaha isku dhowaanshaha u baahnaa ayaa la tukan karayay salaad jamac lahoo imaam tukinaya xaaladan iminka aynu marayno ee hubkan tiirada dheere diiraddu hagayso ama diyaaraduhu dadka kusoo hogaaminayaan salaada noocani mid suuroobaysa ma aha waxaa suuroobaya un in dee qof waliba sidii uu kari karo kayfa maa amkan xaaladda laydhaa sidii suuragala in lagu tukado waxaa ka soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u tukiyey lix iyo toban nooc laakiin inta caanka ah ee saxiixae waa lix ama toddoba intaa ansaxday ee nebiga ka sugantay intaba waa loo tukan karayaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa salaatulkhoof oo la la jideeye hababkeedan kala duwan mar labaad laba arrimood baynu ka faa'idaysanaynaa midda hore waxa weeye cidamu amri salaa salaadda arrinkeedu aada u weyn uu dadaalka islaamku u dadaalay oo badan gubaabada dadka lagu gubaabinayo waajibnimadeeda oo la adkaynayo waad dareemi karaysaa dadku marka ay xaalad khayru caadiya ku sugan yihiin xaalada kayru caadiga ah ee ugu darana waata dagaalka wax walba waxaa la ydhaa xaaladaasaa la yidhi salaadii lama dayn karo oo lagama tegi karayo marka uu dagaal ku jiro arrinkiisu waxaabuu u dhow yahayba inuu tan ka anbabaxoa oo si dhaqsaa ah ilaahay xaggiisa ugu safro dagaalkaba uu ku dhinto oonu ka soo bixin waaba waktiga uu u baahan yahay wa khitaamuhu miskun camalkiisi inuu wax wanaagsan kusoo gebagaboobo oo isagoo salaadii ilaahay tukade haddii ay leefto sidaa uu ku socdo waa shahiid mutiica ah. marka waa waktiga u baahi baddaaba cibaadada arrinta labaad aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeye cidamu ljihaadi fii sabiili illah jihaadka iyo miisaanka uu ku leeyay islaamka dhexdiisa iyo ahmiyadda islaamka uu siiyey taasoo aad ka arki karayso arkaantii salaada iyo qaybaheedii muhiimka ahaa iyo tiirarkii barhkood waxaa loo saamaxay jihaadka daraadii oo la yidhi arkaanta ha laga tago kaha layska daayo kaha layska daayo sidaa ha loo tukiyo xaaladaha qaar baynu arki doonaa in salaada gebigeediiba hal ragcada laga soo reebay salaadii afar tahayba midh qulaaba laga soo reebayba wixii kaleo dhan waxaa loo daayaba hawshaa jihaadka daraaddeed lidaalik baynu odhan karnaa qiimaha islaamku jihaadka uu siiyey salaada iyo soomka iyo xajka iyo sekada oo dhan marka la isku daro aayaadka ka hadlaya waxaa ka badan kuwa jihaadka ka warramaya faa'iidada uu leeyahay taariikhdii jihaadkii hore ta dambe dadka lagu abaabulayo qisaska jihaadka ku arooray suuradaha inta jihaad muujinaya magacooda ka muuqanaya de waa adiga suuratu tawba suuratu alqitaal suuratu lmunaafiquun suuratu lnasri suuratu lfatx taasi waxay tusinaysaa dadaalka macnaa diin baan jiraynin awood la-aanti waanaynu arkaynaa dadka muslimiintii maanta marka ay dee marada isku laabteen in sida waraaqda kolba dhan loo afuufayo annagu awooddaa ma isku dayayno oo waana la soo eegaya waana la qabsanaya dabeedna awood la-aantiina dee way ka sii dartay dadkooda iyo dunyadooda iyo dalkooduba ummadaha shisheeye jeebkooday ku jiraan taasi waa mawduuc kaloo iminka aynaan haynin laakiin waa xikmadaha salaadan ku jira wey waaya waxa salaatulkhoof loo tixgelin karaa qofku yaanu dagaalba ku jirini haddii arrinkiisu ku jiq noqdo oo salaada sideedii caadiga ahayd u wadi kari waayo cabsi ku timi naftiisa maalkiisa ehelkiisa ummadda qaarkoodba ummadda badbaadada mudan waman axyaahaa fakaannamaa axya annaas dadkii oo aada badbaadiso ilaahay wuxuu ku tilmaamay qofka naf badbaadiya inuu dadkii oo dhan mid badbaadiye ka dhigan marka haddii aad cadow ka cabsato iminka halkaas bahal kaaga soo baxa middadii iyo mid kaleba oo aad ka fakata adoo salaaddii ku jira habkaad u tukanaysaa waa salaatul haddii qof haadaan kasii dhacaya ilmo yar mid indhoolaa mid dhibaataysan ama mid waxyaalla soo gaadhaysa aada aragto habkaad u tukanaysaa waa salaatul haddii dadkaagii haddii duunyadaadii uu bahalla baxsanayo ama bani aadam qaadanayo iyadana salaadiina waadwada waanad kasii dhicin kasoo dhicin doontaa waana salaat lkhawf walow kabahaasoo lagaaga cararay lagaala cararay aad ka dhicinaysan ha ahaatee waayahay iyada laftigeedii de waa maalin kabahay axadu saxaaba baa waxa uu waday inuu saxaabi ahaa baan filaya hashiisiibuu waday kolkaasaa kolba way jiidataa way salaadii buu ku jiraa dabeedna ku haystaa uu rukuucdii sujuuddii way sii jiidanaysaa may durki mar waa sideedana dee tan salaad malaa lama yidhaahdee adiga iyo neefkan isla labanlagdoonaysaani adeer inay sidaa ii jiidatoon isla rafaadno ayaa ii dhaanta buu ihi inay firdhatoon gaadhiga waayo waayo can saalix ibni khadaat can man sallaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam saxaabigaasi ninkaas tacabiicaasi wuxuu ka warinayaa canman sallaa maca annabiy ciddii la tukatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam yowma daati riqaac dagaalkii la odhan jiray karboole salaat alkhawfi la tukaday marka ma jahaalada ku jirta saxaabiga laa taduru dhib ma laha baa laydha oo dee muu cayimin saxaabiga meelaha dambaa lagu cayimi doona daatu riqaac sababta loogu magacaabeyna waa sida dee asxaabtuba ay ka warramayaan wuxuunay ka mid ahayd un dagaalkani dagaaladii nebiga xaggaa najdi iyo geestaa bariga uu duulay ahayd masaafadu mabay fogeynoo ilaa boqol kiilo meelahaasay ahayd asxaabtu waxaa ku dhacday kabalaan umay joojinin oo colka kaba ha loo raadiyo ama kaba tole ha la raadiye may odhanini dagaalkoodii bay iska sii wateen in fara badan iyagoo kabala markaasay caguhu go gooyaashoodii bay jeexjeexeen oo cagihii ayay ku duubeen sidaasay dabeedna ku xoreeyeen cadowgii iyagoo hadafkoodu aanu ahayn inay maaragtay raaxo ku socdaan laakiin rafaadkaa maqsuudkooda ku xasilinayay markaasaa dagaalkii karmola lagu magacaabo ana daa'ifatan min asxaabi koox asxaabtii nebiga ka midabaa sallat macahu nebiga la tukatay waa hababkii loo tukanayay salaatulkhawfka mid ka mid a ah. wa daa'ifatan wijaaha alcaduw ana aa'ifatan wujaaha alcaduwi koox kalena cadowgay hos hortaagtay labadaa qaybood buu fa sallaa wuu tukiyey biladiina macahu kuwii la tukanayay ee markaa hore la xidhay rakcatan ragcad buu tukiyey uma habata qaa'ima wuu iska sii taagnaayo sarajoogii buu sii dheereeyey wa atamuu lianfusihim gaar ahaantooday u dhammaystireen qoladaasi markay midh la tukadeen intay goosteen ilaa salaadiina safarna waa lagu jiraa jihaadna waa lagu jiraa waa laba marka labadoodii ragcadood kolkay mid nebiga la xidheen ay la tukadeen tii labaad ama deg deg ha u tukadeen ama dhexdaba ha kusii tukadeen iyagoo sii socdee gaar bay u dhammaystireen uma insarafuu way tegeen fasalluu wijaaha alcaduw cadowga hortiisay safteen fasafuu wijaaha alcaduw cadowgay saa isu hortaageen difaac bay galeen wa jaaءat idaa'ifatu اlأkhraa qoladii kalaa yimi qoladii markii hore difaaca ku jiray baa soo dhaqaajiyo oo taagan bay ku xidheen fa sallaa bihim arakca ragcad buu tukiyey allatii baqiyat ragcaddaasoo u hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam tii bay la tukadeen uma habata jaalisan wuu sugnaaday isagoo fadhi oo fadhiguu ku sugay wa atamuu lianfusihim gaar ahaantooday u dhammaystirteen oo intay u kaceen ayay iyagu toodii labaad soo dhammaystirteen isagiina fadhiguu ku sugayaa uma sallama bihim wuu la salaamo naqsaday markaas laba qaybood weeyaan salaatul khoofka saynu ku arki doono xaaladahan xaaladahan oo dhammina waxay ka hadlayaan baynu nidhi waktigaa ay suuroobi karayso in salaad la tukado iyadoo rasaasta cadowga aanay kusoo gaadhayn labada xaaladood waxa weye mar cadowgu wuxuu xigaa xagga qiblada way noo dambaynaysaa habka loo tukanaya marna waxa uu xigaa meel aan qiblad ahayn oo jihooyinka kale ah ee aan ishu qabanayn xaaladahan soo horeeya waxa weeye marka uu cadowgu xigo meel aan qiblada ahayn masalan xaggaa hawd oo kale ayuu xigaa laba qaybood buu nebigu u kala jabiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabta qayb wuxuu ihi xagga hore difaaca hore ku jira masaafad kastaba ha u jireen waa meelay kasoo gaari karayaanuune dabeedna difaacaasay ku jireen hubkoodaa u cabaysan cadowgiiba ilaalinayaan qaybtii labaadna ila xidha buuli way la xidheen labadii ragcadood ee la tukanayay mid ka mid ah kolkii uu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam ee tii labaad uu u kacay ee isagu uu taagan yahay ayay gaar ahaantooda u dhammaystireen ama si deg degoo fudud ha u tukadeen ama socodkaba waa loo ogolaya socodka ha kusii tukadeen waa kusii foorfoorsadeen gaar ahaantooday u dhammaystireen markaa difaacii bay galeen qoladii kalaa soo yaacay oo nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan bay ku xidheen oo iyagii sugaya si jaaniska uga faa'ideeya ragcaddan labaad ay ugu xidhaan ragcaddii labaad bay la tukadeen wuu dhammaystay nebigu ataxiyaadkii buu dheereeye uu ku sugayaa iyaguna tii labaad bay u kaceen tii labaad markay soo dhammaysteenna nebigii bay fadhiga ugu yimaadeen way ataxiyaadsadeen way la salaamo naqsadeen marka nebigu atixiyaadkiina wuu dheereeyey dambe sarajooggii ragcadda labaadna wuu dheereeyey labada labada jeerbana qoladan wuu jaanis siinayay waxaa faa'iidada ka soo baxday ay noqotay labadii qoloba jamacii way haleeleen cadaaladda kale uu sameeyey waxa weeye qolana waxay heshay fadiilata takbiir imaamkoo lala xidhaa fadligii ay lahayd qolana waxay heshay fadiilata tasliim imaamka oo salaada mar lagala baxo lala salaamo naqsadaa fadliga ay leedahay marka labada labadii jamacda mid walba uu xaq siiyey qolo la xidhatay iyo qolo la salaamo naqsatayda cadowgiina waa la iska ilaaliyey cibaadadii ilaahayna waa la hagaajiyey arrimihii saasaa la isugu dheeli tiraoo la isu waafijiyey xaaladani waa taa wey marka tuu tilmaamaya waa taa wahada lafdu muslim wawaqaca fi lmacrifa libni manda can saalix ibni khawat can abi ibn eh, almacrifa oo ibnu manda uu leeyahy kitaabka isaga waxaa kusoo aroortay in eh, ninkan saalix ibnu khawaat la yidhaahdaa cidda uu ka warinaya ay aabihii tahayba khawaadka laftiisa inuu maarag yahayba ka nebiga ka warinaya marka mustafaadaadka aynu xadiidka ka qaadanaynaa waxa weeye kayfiyadan inay bannaan tahay meeshan la yidhaahdo daatu riqaacna waa masaa eryadaa uu ku duulay nebiguna boqol kilomitr meelahaa ayay u jirtay oo reer qatafaan baa dega cuyaynat ibnu xisn alfazaari qoladiisoo bariga kayfiyadaha loo tukan loo tukanayo mid ka mid a ah ee ansaxay ee saxiixa weeye tani waxaa kale aynu ka faa'idaysanaynaa marka salaada lagu jiro intii caadiga ahayd in laga dheerayn karo haddii maslaxadda salaada ay tahay fadhigan uu dheereeyey iyo sarajooggan uu dheereeyey kii hore ka dheer ila salaada midab midda ka horeysay sii dheeraan jirtay ragcadaha eh. iminka qaybihii dambe ka dheeraada waa maslaxadda salaada wax dhibihiina kuma kuma jiro waxaynu ka faa'idaysanaynaa allana in la caabudayo la isna ilaalinayo oo waxaa la doonayaa tawakul laa tawaakul tawakul in ilaahay la tala saartaabaa la doonayaa laakiin looma baahna tawaakul isdhigasho iyo maradoo la isku laabto looma baahno sidaa darteed baa ilaahay uhi khuduu xidirakum feejignaantiina qaata oo hubkiina hala sito hawsha asxaabtu ay usoo mareen diintan hirgelinteeda ayaad ka arkaysaa iyo in loo saabixi waaye xataa salaad in ay tukadaan waaya mashruuciyatu salaati alkhawfi cinda sababiha xadaran aw safaran takfiifan cala alumma ama nagaadi ha lagu jiro ama safarba ha lahaadee labada jeerba salaatul khoofka waa la tukanayaa tiradan unbaana la tukanaya waxaynu ka faaidaysan karaynaa dhaqdhaqaaqa faraha badan ee salaadan cabsida dhexdeeda dhacaya waa la saamaxay ilaa xaaladiibaan caadi ahayn salaada wakhtigeedii oo aada loo ilaalinayaad arkaysa oo la leeyahay xataa dagaalba ha lagu jiro waktigeedii hala tukado ahmiyadda salaada aada iyo aada u miisaamo waaya وعن بن cمر رضي الله عنهma qاal صxaabigaasi wuxuu hi cabdاللahi بن cمر isagii aabihii ba allaha ka raali noqdee غazawtu maعa rasuuli الlahi صلى الlaه عaليهi وasلم nebiga ayaan duulnimaad u raacay qibala najdin xaggaa iyo oogada ayaanu u duulay fawaazayna alcadow cadowgii baanu la kulannay cadowgii ayaanu la kulannay manaa qaabalnaa alcaduwa waxaadaynaahu macnaha cadowgii baanu hortiisa nimi fasafafnaahum waanu u safsafnay saf baanu u galay weerarkii faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yusallii bina markaa nebigu wuu istaagay isagoona tukinaya faqaamat aa'ifatu macahu koox baa nebiga la istaagtay waaqbalat aa'ifat cala alcaduw kooxina cadowgay qaabishay warakaca waxa uu la rukuucay biman macahu dee intii la tukanaysay kooxdii la tukanaysay ayuu la rukuucay wa sajada sajdatayni labadii sujuudoodna waa sujuuday ragcad baa ku dhammaatay uma insarafuu way dhaqaajiyeen makaana aa'ifati iyagoo qoladii meeshooda tegaya allatii lam tusalli qoladii aan tukanin ayay halkoodii buuxiyeen fa jaa-uu kuwii kalaa yimi fa rakaca bihim rakcatan iyagiina ragcad buu la rukuucay wa sajada sajdatayn laba sujuudood buu kuwaana la sujuuday macnaha ragcadu rukuuciyo laba sujuud waa ragcad uma sallama markaasuu salaamo naqsado faqaama kullu waaxidin mid waliba wuu istaagay oo minhum labada qolo ka midihi fa rakaca linafsihi gaar ahaantiisa wuxuu u tukaday rakcatan buu u tukaday fa rakaca linafsihi raka gaar ahaantiisa wuu rukuucay wasajada sajdatayni laba sujuudoodna waa sujuuday muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari riwaayadani waa maaragtay xagga macnahani ama sifadani waa kayfiyadii hore oo kala wn ee siiqada un baa yaro kala duwan qolana markii hore nebiga la xidhatay qolana way ku gaadho way la salaamo inta ka bedelana waxa weeye wuu isku qabto faqaama kullu waaxidin minhum farakaca linafsihi rakcatan wasajada sajdatayn qolo waliba ragcad bay gaar u dhammaystirantay qolo waliba ragcad bay gaar u tukantay waaya waxay soo kordhinaysaa oo kale riwaayada sidaa dee ku muuqanaysa inaanu iyaga fadhiga ku sugine uu iska halaabnaqsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fa jaa-uu fa rakaca bihim rakcatan wasajada sajdatayni uma sallama uma sallama uu iska salaabnaqsado sidii kolkii hore fadhiga kumuu sugin qolo walba ha ragcad buu tukiyey ragcadna qolo waliba nebiga ay la tukatay oo way ka goosatay wey kuwii hore way la tukadeen ragcad dabeedna way ka goosteen kuwii labaadna hor ragcad bay la tukadeen kolkaasuu nebigu salaamo naqsado toodii kale way iska goosteen marka lamu salaamo naqso waaya waa kayfiyaadkii bay ka midta intaasay soo kordhisay taana waa la yeeli karaa inta kale mustafaadaadka waa isku mid وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام ayaa wuxuu yihi waxaan la tukaday nabiga salaata alqawm salaadii cabsida fasafafnaa safayn laba saf baanu noqonay oo asxaabtii nabigu ka dhigay safun khalfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saf waxa uu taagan yahay nebiga waalcaduwu baynana wa bayna alqibla cadowguna xagga qiblada ayuu naga xiga annaga iyo qibladu noo dhexeeya fakabara nabiy wa kabarnaa jamiica nebigu allahu akbar markuu yihi labadii safo mar wada xidheen uma rakaca wa rakacnaa jamiica intuu rukuucay ayaanu labadayadii safba la rukuucnay uma rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucdiibuu ka soo toortay wa rafacnaa jamiica dhammaantayan waanu la soo wada toostay uma اnxadara bisujuud sujuuddii buu u foorarsaday wasafu aladii yaliih iyo safkii ku xigay isaga iyo safkii ku xigay baa wada sujuuday wa qaama waxa iska taagnaaday oo salaaddii sii watay asafu lmu'ahar safkii dambe ayaa isagu taagnaado sujuuddii u raacina ka hadhay fii naxri alcaduw cadowga hortiisa iyagu taagayn de may dhaqaaqine macnaha way ilaalinaya falamaa qada sujuud kolkuu nebigu sujuuddii dhameeyey qaama waxa istaagay asafu aladii yaliih safkii isaga la xidhiidhsanaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa la kacay fadakara alxadiid wa fii riwaayatin oo dhammaystiraysa waxaa ku yaalay uma sajada wuu sujuuday wasajada macahu waxaa la sujuuday asafu lwal safkii horaa la sujuuday falamaa qaamuu markii ay safkii hore istaageen sajada asafu athaani safkii labaad ba haddana sujuuday oo iyaguna dee bedelay uma ta'ahara waxaa dib maray asafu alwal safkii horea dib u dhaqaaqay wataqadama asafu athaani safkii labaadna waa horu maray way isbedeleen wadakara milahu markaa riwaayada kale intii hore kalunbu sheegay wa fii aakhirihi xagga dambe waxaa kaga yaallay xadiidkaa uma sallama nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu waa salaamo naqsiday wasallamnaa jamiican dhammaanta iya waanu wada salaamo naqsanno waanu ka baxan rawaahu muslim waliabi daawuuda can abi cayaash azuraqiyi milu wazaada inaha kaanat bicusfaan meesha cusfaan la idhaabay xaaladaasina ahayd afartii meelood aynu soo sheegnay cusfaan bay xaaladan iyadu waa tii aynu sheegaynay goonida ahayd oo cadowga xaggan qiblada xiga waa la isarkayaa oo la isu muuqanayaa marka dee hujuumkii iyo dhaqaaqii ay soo dhaqaaqi lahaayeen iyo hadday dhan u wareegi lahaayeen waa la eegayaa eegid bay u baahan yihin haddii gacan qaad ay noqoto de intuba way wada dhaqaajino waa la wada dagaalami doonaaye laakiin inta iminka loo baahan yahay waa inaanay jaaniska ka faa'idaysanin oo ila meel dhowbaabay joogaane aanay hujuum soo qaadin salaadiina waaba suuragal in la dheerayn kara sujuuddeeda iyo rukuucdeeda marka rasuulku sala allahu alayh wasalam laba qaybood buu ka dhigay qaybi laba saf saf isaga ayuu ku xigaa safna wuu ka dambeeya safka hore ama labada safba marka hore way la akriyayaan qiradii way la rukuucayaan rukuucdaasaa lagu kala haraya qolana ictidaalka ayay taagnaanay farajoogii rukuucda ka dambeeyey qolana waa safkii hore way la sujuudayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo toosay qoladii aan iyagu weli sujuudin baa sujuudaya nebiga iyo kuwii horena way ilaalinayaano difaacii bay ku jiraya waxaa intaa la socda taqadum iyo taahur ayaa la socda taqadum iyo taahur macnihiisu waxa weeye kuwaa hore kolka ay sujuuddii ka soo kacaan ragcadda hore dib bay usoo tallaabsanayaan kuwa dambena horay u tallaabsanayaan oo nebiga ay ku xigayaan ila waa dad tababarana wax jiirjiiraya maayo ciidanku markuu tababaran yahay gaardiskiisa iyo farsamo socodkiisa iyo habka uu salaamaha u bixiyo waa adiga arkado waa mid khashiina baa la ydhaa markaa wax isweydaaniyo waa laga reebaa marka dad tababaran weeyi aayarunbay si dhagdhag ahunbay isu weydaaranayaan kuwa horena horay u bixeen kuwa dambena kuwii horaa soo noqday kuwa horena dib horay u bixeen marka taa macnaheedu waxa weeye waxa la ilaalinaya salaada waktigeeda waxaa la ilaalinaya fadligii jamca waxaa la ilaalinaya safalawalka fadligiisa safalawalkii aynu dayacaynayba halka lagu dhex jeclaaya col baa la iska egayaa meeshan soo taagano xabaloa markaase haddana safalawalkii adigu aada xaggaa dambe iska fadhiisanaysa ayaa lagula lex jeclaabayaa qoladan dambe oo la leeyahay markii hore hadday xagga dambe ku jireen iyaguna imaka ha horu nabigaa ku xigeen calayhi salaatu wasalaam taa macnaheedu waxa weeyaan qibladii buu markaa cadowga figaa cibaadadiina waa la gudanaya cadowgiina waa la iska ilaalinaya xaaladda uu ka faaidaysan lahaa waxa wey inta la rukuucsan yahay ama la sujuudsan yahay intaa la sujuudsan yahay dhulka la gelayo jaaniskii ay ka faaidaysan lahaa in baa la daboolaya gaabkaasaa la buuxinaya waaya waqooyi bay ka xigtaa meeshan cusfaan la idhaahdaa siddeetan kilomitr madiina waxaan leeyahay maka cafan waa kiiyo madiina udhaxaysa xagga makay u xaaladanina waa xaalad bannaan kayfiyaadka iyaduna ka midta sababtuna waxay ku timi markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadii lixaad cumrada doonaya inuu soo guto waa kuwii gaaladu ka soo hor diray laba boqoloo nin oo khaalid ibnulwaliid uu wato oo markii xudaybiya laga soo celiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ma sulxulxudaybiya dhacay waxaa la tukaday salaadii duhur waxay arkeen asxaabtii iyo nebigiio isku wada xidhayoo sidii ku tukaday dabeedna waxay odhaane war janis bayna sheegay janis bayna sheegay dabcan waana waysu muuqanaya haddaynu markaasun ku dhaqaajin lahay dee waynu ka xoog badan lahay ama qaflad baynu ku qaban lahay dabeedna waxay isku qanciyeen waxa u dambaysa oo duhurka ugu xiga miday kama sii jeceliyiin oo casar la yidhaahdo casarkaa kolka ay sujuudaan ay isku wada xidhaan aan ku habsanno markaa intii duhurkii casarka u udhaxaysay tashigaa gaalada kadib ayaa ilahaynama laga soo dirayoo axkaamtan iyo tartiibtan dhan iyo dariskan ba la siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta waayo sidii baa dabeetana iyagiina xaaladoodii ay ku noqotay qur-aantu ay ku qooso waxaynu haynaa laba kayfiyo ama saddex kayfiye haddii si loo eego marka salaamo naqsiga la eego وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه الركعتين koox wuxuu tukiyey laba ragcadood uma salama markaasuu salaamo naqsaday uma sallaa wuxuu nebigu tukiyey calayhi الsalaatu wasalaam biaakhariina kuwo kalena rakcatayn iyagana laba ragcadood uma sallama markaasu salaamo naqsaday wamilu liabi daawud can abi bakrata xadiidkanina waa kayfiye afraad ama saddexaad waxa weeye inuu laba jeer kala dugcolkii sidii buu uqaybsan yahay laakiin wuxuuna uga dhigay qoladanna jamca buu tukiyey margaara buu tukiyey qoladana margaara isagoo afar ragcadood buu tukiyey iyaguna labalaba afartiisa ragcadood labada horena waa faral labada dambena waa sunni marka taasina waa xaalad kala iyada waaya marka waxay u noqonaysaa walaakin linabiyi lulaa fardan uma acaadaha naflan cadlan bayna asxaabi qolo walba inuu nebigu imaamu noqdo qolo walibana ay jamac isku jamacsadaan jaaniska ay heleen waa ka markaas eh, nebigana calayhi salaatu wasalaam horo falala iyo tadambo sunna waxaa kaloo laga faaidaysan karaa xadiid masale khilaafiyahoo aynu soo horumarno culimadu aqwaal ay ka lahaayeen oo ahayd qofka faral tukanaya ma ku xidhan karaa mid sunno tukanaya ama ka sunnaha tukanaya mid faral tukanaya ma ku xidhan karaa xadiidku haa buu leeyahy oo rasuulka sala allahu calayh wasalam salaadiisu dambe sunna ahayd qolada ku xidhatayna faral bay tukanaya marka kayfiyaadkay tanina ka mid tahay oo kayfiyada ay tasugiddu hadday suroobi weydo tanna waa loo guuri wa xudayfata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama sallaa salaata alkhawfi salaaddii cabsiduu nebigu tukiyey bihaaulaa'i rakcata kuwa ragcaddu tukiyey wa bihaaulaa'i rakcatan asxaabtan kalena ragcad buu tukiyey walam yaqduu manay soo qallaynin macnaha wax ragcadahoo labaadoo ay la yimaadeenba ma jirtaba rawaahu axmed waabu daawuud waannasaa-iy wasaxaxahu bnu xibbaan wamilu xadiidkan oo kale ayaa cinda bni khusayma kitaabkiisa ku sugan can ibni cabbaas radia allahu canhuma waalxadiidu saxiix muran kadib darajadiisu waa inuu saxiix yahay kan labaadna isda raac وعن بن cمر رضي الله عنهma قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu hi صلاaة الخوف ركعة صلاة الوفku waa رcad عalى أyi وجهi kaana y اkوف عalى أyi وجهin wejiguu doonayo oo kaana uu ahaado cabsidaas rawaahu الbزاr بإسناad ضaعيif isagu رacad sheegay oo kaa horeba uu soo sheegay laakiin koobitaankaa uu leeyahay salaatulkhoofku ragcadun bay ku kooban tahay taasi dee mid ansaxday maaha ee ina inuu ragcad ka badanayo horeynu usoo aragnay oo maaragtay laba ragcadood iyo salaatulkhoof sifooyinkay ka mid tahay tanina alxadiidu sariixu fi anahum sallowha ragcatan wa anahum lam yaqdu aragcata alukhra alxadiidu saxaxu ibnu khusayma wabnu xibaan wasakata canhu abu daawud walaa yasqut ilaa camaa huwa saalixun cinda waa in lagu gaabsado ragcad keliya dee way sugnaatay way sugnaatay inkastoo riwaayoyinka saxiixa ee darajadooda ay tan ka miisaan badan tahay labada ragcadood ay u badan yihiin walaakina jumhuur alculamaai wa minhum alarbaca lam yujiizuu hada alwaj falaa yarawna sixata hadihi sifa waqaaluu ina alkhawfa laysa lahu ta'fiirun fii naqshi cadati salaa adigu almuhim tarjiix bay iyagu sameeyeen riwaayadan haba ansaxdo laakiin malaha intay dee jamcin ka riwaayeen bay riwaayooyinka miisaanka badnaaye hore ayna soo aynu soo dhaafnay ayay tarjiixeen macnaha tarjiixahaan qaateen oo ay leeyihiin kuwaasa marka saa darteed kayfiyadan iyagu kumay tegin aimada badankooda waxa halkaa aynu ka arkaynaa salaadu dee inta caqligu joogayn hore usoo marnay inaanay dhacayn walow dhib badaniba ha jiro dadkeenniina waa adiga arkayo iyagii oo iska marqaansan oo iska nefisaya oo iska raaxaysanaya ayaa cibaadadii ilaahay oo loo adaamaya oo loo aqiimaya ayaa dhaafay isagoo soo jeeda habeen iyo maalinba marka waa musiibo aada iyo aada u wey runtii cibaadada miisaankan leh halkan lagu dayn waayey oo qofkii laga fududayn waayey Ah, dagaalkuna dee dhibka uu leeyahay xataa way dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii axzaab in uu haleeliba waayey duhurkii iyo casarka riwaayanka qaarkood shanta salaadoodba laakiin waxay u badan tahay xadiidka saxiixasu tilmaamaya salaadii casar ayaa madaxa la qaadi waayey markaa rasul rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar dambe ayuu tukado qoraxdu waa kii lahaa waxay naga mashquuliyeen shaqaluuna can salaati lwusطى salaati اlcasr malaa allahu qubuurahum naara aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ilaahay guryahoodi iyo xabaalahooda naar ha ka buuxiyee salaadii dhexe oo casarkiiya bay naga mashquuliyeen waanu haleeli kar weyne macnaheedu waxa weeyaan waxa aad arkaysaa in xaaladdu adag tahay haddana ma daynin nebigu saasuu asxaabtana ku tarbiyayey wa can ibni cumara radia allahu canhuma marfuucan laysa fii salaati اlkhawfi sahw xadiidkani wuxuu leeyahay salaatulkhawfku sahwi ma leh akhrajahu daarqudiyu biisnaadin daciif macnaha ma gaadhin heerkii uu xujogal ku noqon lahaa xadiidkani ee lagu daliishan lahaa macnihiisi waxa weeye salaatulkhawfka haddii wax isweydaartaan oo sidii caadiga ahayd mashruuca ay ku ahayd salaadani loo tukan kari waayo oo wax ka sii noqdaan sahwi ma laha ayuu tilmaamaya laakiin sida saxda ahi waxa weeye in la qaadanayo axaadiistii ka warramaysay sujuudu sahwiga iyo sugnaanshihiisa labadii ragcadood ee mashruuca ahaa iyo sidii loo tukanayay kayfiyadii haddii wax kasii noqdaan iyadoo la kari karayo sahwigii waa lala iman doonaa sahwigii waa sujuudu sahwi waa lala imanaya sujuudu sahwi marka ay suuragalte waa lala imanaya wuu leeyahay salaatu lkhawf marka wax laga khaldo intaba wixii la saxo labadii ragcadood sujuudahadan waa lala iman doonaa lakiin xadiidkan tilmaamaya inaanu laba sujuudood oo sahwiya aanu lahayn salaat lkhawf isaga waa daciif baabu salaat alciidayn salaat lciidayn marka tababarka ciidanka la siinaya dadka muslimiinta ah masaladaa hore intaynaan ka bixin ayay ayayta in lagu daro axkaamtana marka salaadu timaado habka loo dahaaro qaatay iyo habka loo tukada iyo habka intoo dhanba waxa ay ugu jirtaa tababarkooday ugu jirta ila waa dad muslimiin ahoo diin loo ay u dagaalamayaanba waa diinbe baabu salaat alciideyn salaadihii markaa ka soo hadhay faradka ee sunno iyo faralba lahaa ayaynu ku dhex jirnaa marka salaadani waa labadii salaadood oo ciidaha ahaa sidii loo tukanayay cid waxaa lagu magacaabay soo noqnoqodka iyo tikraarta sanadka dhexdiisa ay soo laabanaysa soo noqnoqonaysa munaasabaddaa ummadda islaamka ay isugu imanayso waaya labadan jeera la isu imanayo waa farxayaan ummadda islaamka labada jeerbana waxay ku farxayaan diinta u hagaagta ee xagga diinta ay ka horumareen iyo farabka ay soo guteen mar bishii ramadaan oo ay soo dhammaystireen oo ilaahay waafajiyey iyo jaaniska ay adduunyada ku heleen ay ku guulaysteen farxaday ku faraxsan bay la ciideen marka labaadna cibaadadii xajka oo ilaahay u dhammaystiray oo ay dhammaystirkeedii soo gaadheen bay ku faraxsan yihiin oo labaya la ciidaya labada jeerba siaynu ku arki doono xagga dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine tegey waxa uu arkay iyagoo ciido kale leh ummadda uu ka saxay war maxay ahaad maalmahani waa maxay waa maalinkii nayruushka iyo maalin kaloo mehrajaan la yidhahdayda waa laba ciidood oonu leena nayruushka waa kan iminka inagu aynu wadnaba oo waa tiradii nimankan la idhaahdo farisiyiinta ama dabcaabudkii qoladii majuusta la odhan jiray sanadkoodu halka uu ka bilaabmo ayaa nayruushka ah saan aynu kaba tursano marka nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkii uu arkay iyagoo labadaa jeer ciid ka dhiganaya ee ui iska daayo qaar ka khayr badan baa ilaahay idinku bedelaya ciidulfidri waa ciidul adxa labadaa ciidood la yimaado ka hadha labadan iska daaya marka way adeecaan asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim idan markaa dadka muslimiintaa sanadkoodu ay tirsanayaan waa kaa muxaram ka bilaabma ee hijriga ah babal yaqaanaba innaga xalalow waxaa ah reer magaalkiina dee wuxuna tirsanayaan january waxay uga bilaabmayaan haddii new yearkeed waa kuwaa dee ku sheegay waxay uga bilaabmaysaa january reer miyigana bacda nairuush imisuu ahaanbu odhanaya odayga olorta bacda nairuus imisaynu joognaa tiradii halkaas iyagana uga bilaabmaysa ciidaha kale ee ka soo hadhay ee kala duduwan ee faraha badan ama reer bagaalku qabsada ama reer miyiga macnaha in xaggooda la eego ama lala yimaado waa inxiraaf iyo bidco iyo diinyaraan dadka ku timi weyn iminka haddaad lisbaalkaa eegto taariikhda kaalendarka halkaa ku dhegta waad yaadaysaa sanadka gadigiisiiba wuxuu noqday ciidaa inaa waxay yihiinba aan la garanayno kala nooc nooc oo fara badan maalmo aada u fara badan oo runtii lagu xiiqayo وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر عيد الفطر أما مالك الله أفريا يوم يفطر الناس ومالك تدكو أفريا والأضحى عيد الأضحى يوم yawma yudaxi nnaas maalinka dadku odxiyaysanaya wey rawaahu tirmidi xadiidku waa xasan darajadiisa xadiidkana waxa uu faa'iideynayaa marka macnihiisa la eego maalinta ciid labada ciidood kolka la ciidaya waa marka muslimiinta iyo jumhuurka halkooda u badani kolba halka uu maraa la tixgelinaya mucdama ummadda aqlabiyadeeda wadankaa ku noolay maalinta ay ciidaan baa la ciidi doonaa ciidulfitr maalinta ciidulabxa muslimiintu dee ay e, maalinka carafo ku xiga ay maaragta e, ay ciidaan unbaa isagana la ciidi doonaa macnaha in jamaca la ilaalinayo oo shaadnimada iyo keli socodka iyo furqada la iska ilaalinayo ayaa halkan xadiidkani u cadeeyay fa ina hadihi alumma bijumlatiha macsuuma falaa tajtamicu calaa dalaala bulshada inteedii faraha badnayd haddii arrinta ku qanacday dhan isu raacday oo sidaa lagu ciiday xaggaasaa sawaabkii oo la raaci doonaa waxaa markaa khilaafsan waa man ra'aa waxdahu hilaala ramadaan warudda qawlu lazimahu sawm licilmi annahu min ramadaan falazimahu xukm haddii qofku bishii ramadaan uu arko arag hagaagsan oo dee aan wax istusin oon wax horya ahayn oo isagiina laga qaadan waayo isaga waxa waajib ku noqonay inuu iska soomo waxba inuu abaabuloo hawl kala gala maaha kol hadduu isagu arkay oo uu ku qancay isagu ha soomo riwaayo kale waxaadoo tirmidi warinaya sawmukum yawma tasuumuun wa fidrukum yawma tafdiruun soomkiinu waa maalinta ummaddu soomaysa afurkiinu waa maalinta ummadda afurtown axaadiistaasi saasay adkaysay waa shacaairta waaweyn ee muujinaysa muuqaalka muslimiintu ay leeyihiin sidaa darteed haddii dadkii ay filqamaan oo maalmo kala duduwan oo dee ilaa laba iyo saddex ay kala ciidaan cadowgii ay ka calaysiin lahaayeen iyo shaydaankii ka calaysiin lahaayeen iyo naxariistii ilaahay heli lahaayeen wixii baa meesha ka wada baxaya yuqad min dalik wujuubu itixaadi lmuslimiin wa tawxiidu safihim wa jamcu kalimatihim liyakunuu ummatan waaxidatan fii nasri diinihim wa iclaa'i kalimati rabbihim wa nashri diinihim midnimada ummadda iyo muuqaalkeeda wanaagsan ayaa saa ku jirta marka kol haddii qofku wuxuu ku qancoo hagaagsani aanay jirin oo uu ku khilaafo dadka uun buu raacaya jumhuurka jumhuurka in la ilaaliyo aada iyo aad bay muhiim utahay jumhuur de aanay durbaan u sheekh sandani baa mar la weydiiye waxa la yidhi dee bishu waa biluuna muslimku maxay isla khilaafaan markaasaa wuxuu ihi dee bishu waa bilo waa runan laakin yadluc axyaana alhilaalu siyaasi way dhacdaa mararka qaarkood dee bisha siyaasaddu inay soo baxda bisha siyaasaddu inay soo baxdo oo labadii dawladooda jaarka ahaa ay yidhaahdaan marka la idhahdo dal dee xuguftu ka dhaxaysa dawlad heblaaya aragtay marka la idhaahdo kuwa kale maadaamay siyaasiyan ukhilaafsan yihiin inay bishaa iska indhatiraanoo iyagu ay bil siyaasadeed usoo baxda buu leeyahay macnaha khilaaf siyaasiyaa keena mararka qaarkood inay dadka muslimiinta iyo dawladooda iskhilaafaan waayo way dhacday dadkeena qaarkood intoo la yidhi xamar baa laga arkay inay yidhahdeen war jabuuti iyo xaggan etoobiya iyo ma laga arkay yamanta iyo <laughs> dhibkeeday leedahay mar waxaanu ku leenahay halkanaa laga arko oo kaaga dhow ya ee bil un baa la sheegay da lagu qabsan maaye bishana muslimiintu meel kastay ka arkaana isku madlacyin waa isku raacaya marka yadlucu alhilaalu siyaasi waa runtii kol loo eego marka cibaadada iyo wixii kale ee markaa dadka ka dhexeeya waa arrimo kala duwan weeye cadaaladdii hadday timaado lagu qanco waa la raacaya firqadaha qaarkood oo waddanka ku nool oo munxarifiinah ayaa waxay isku dayaan inay yidhaahdaan bishii marka la idhaaho waa la arkay oo magaaladii laga iclaamiyo ama wadankii laga iclaamiyo dadka khuraafaadlayaasha qaarkood inay idhahdaan anagu maanu arag yaa maanu arag wey dabeedna maalinka labaad iyo saddexaad iyo ay yidhaahdaan waanu ciidaynaa xadiisku taasuu ka digayaa ummadda islaamka jumhuurkooda hadduu meel isu raacay wixiina uu yahay wax si wanaagsan u sugmay oo cid looga qaateenee aragtay in la raaco midowda ummadda mas-uuliyadduna dabcan waxay sii saarantahay dadka ummadda dee madaxda u ah ugama mas-uul ahaa un adduunyade waxa ugu muhiimsanaya dadka uga mas-uuliyiin waa diinta diinta hadday u ilaalin waa dayacaan adduunyana lagu soo gaari maaha marka taasi xilka iyo waajibka weyn iyagu saaran yahay iyagana waa in lagu garabgalo lagu taageero wa abi cumayr ibna anas can cumuumati lahu min asxaaba waxa uu ka waramayaa eh, isaguna kasii warinaya asxaabta ana rakban jaa jamac baa yimi ragbigu waa jamaca fashahiduu waxay markhaati ka noqdeen annahum ra'w اlhilaal bilams inay bishii shalay arkeen faamarahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu asxaabtii wuxuu faray an yuftiruu inay iska cunaan waidaa asbaxuu markay waabariistaanna an yaqduu inay u kallahaan ilaa musallaahum halkii bannaanayd ee lagu tukanayay rawaahu axmed abu daawud wahada lafduhu waisnaaduhu صaxiix xadiidkani waxa uu tilmaamaya haddii maalintii markay bishu dhammaatay bishii ramadaan aynu halkan ka arki weyno oo duhurka kadib maalintii ciidda ayaa bishii la waayey habeenimadii baa la waayey waa la iska soomay kadibna waxa sugantay in xalay iyo maantaba ay ciid cid looga qaateena oo cadaalad diinay ayaa sidaa sheegtoo saasaa sugantay waa la iska afuraya waxaa labaadoo intaa raacaya salaadii ciidana waxaa la tukanayaa berrinta subaxi sidaasuu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ciidda lama afuranaan karo waa xaraam maalmaha ay soomkoodu xaraamta yaha wey shanta maalmood aan la soomi karayni wey labada ciidood iyo ayaam saa darteed waa la iska afurayaa ciiddiina lama tukanaya gelinka dambe berrita subaxa ayaa la tukanaya waxaa xadiidka mustafaadaadkiisa ka mida laga qaadanayo waxaa la cuskanaya inuu aragtida aragtidaya qoladani aragti bay sheegeen nebigii asxaabtuna aragtidaa may haynin aragtidii kolkay sugantay waa lagu qancay sidaa darteed baa waxa xisaabta la idhaahdo haddii wax la isu geegeeyo laydhaa caawa waa ramadaan ama caawa waa ciid iyada laguma xisaabtamayo xadiidka saxiixa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam araggaasuu sheegaya sumuu liru'yatihi waafiluu liru'yati fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina yawma soddonkaa la dhammaystiraya waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofka reer miyiga hadduu dee qof hagaagsanoo cadaalada ah yahay in caadilo yahay in laga qaadanayo hadalkiisa waa aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka markhaatiga noqonaya ceeb ka muuqata haddaanay jirin waa laysi qaada markhaatigiisa muslinowna run sheeg muslinowna uga qaado bay idhaheen soomaalida kolka beliya baasi nooga muuqda iyo wax ka duulduulayo ceebi haddaanay jirin waa layska qaadan doonaa hadalkiisa omuu fatishin rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayahay marka warka uu xaqiiqo noqdo waa la afuri walow maalinkii ciidana ha lagu sugnaadee waxay culimmadu isweydiiyeen dee haddii maalinkii ciidda maalinkii ku xigtay uu nebigu ummadda tukiyey calayhi salaatu wasalaam waktigeedu ma adaaba mise waa qadaa macnaha ma salaad waktigeedii joogo ayaa la tukaday mise qalay ahayd labadaba waa la yidhi waxaase moodaa inuu naska ka dhadhamayo in waktigeedu goortaay oo adaa ay noqonayso oo haddii qallo ay tahay dee galabtiiba uu qallaynlaa markaa ay soo gaadhay warku uu soo gaadhay oo uu yihi afura ayuu odhan lahaa inoo dareeriya ciidana aan tukana labadeeda ragcadood laakiin maadaama weli berita ayaynu la sugaynaa barqada in waktigeedaasi unu ila cudurdaar baa jire waktigaasi inuu aadan noqonayo ayaa ka muuqanaya halkaa waa khilaafka culimada ka aad odhan karta malaha wuu usii dhow yahay wacan anasi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa laa yaqdu yowma alfitr maalinka la afuraya ciidulfidri la idhaahdo ramadaan ka dambeeya muunka la hibsidin xataa ya'kula tamaraat ilaa xabado timiraa uu cuno wuu sii quraacanaya wuxuu ku quraacanayana xabado timiraab u ah wa witran tira isdhiman ayuu ka dhigayay markuu cunayo wuu cunayay iyagoo tira isdhimana akhrajahu lbukhaari wa fii riwaayatin mucallaqa dee mucallaqna waad garanaysaa sheekha mukhrijka ah ee kitaab waa kawdhaa qaala rasuulu llahi wey wa wasalaha axmed axmed mucallaq kama dhigina isagu mawsuul buu ka dhigina riwaayadaasi waxay sheegaysay waya'kuluhunna afraada waa iska keli keli wey iyagoo macnaha witriya ayuun ka dhiganta mid saddex shan toddoba witriga waa kaa axkaamtii ciidda iyo aadaabteeda ayaynu ku dhex jirnaa iyo sunihii rasuulka sal allahu alayhi wasalam ee la waafaqayay ciidda ciidulfidriga iyo ciidulawxa waxa ay ku kala duwan yihiin hadiga nebiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkan soo socdaaba uu tilmaamaya kana waa isku midune midna waxay leedahay quraac oo salaada ka hor waa lasii quraacanaya midna salaada ka hor waa la afxidhaanaya ilaa lasoo tukanayo ciidan ramadaan ka dambaysa intaa salaada la tegin ayaa la quraacanaya waxa wanaagsane la cunaa waa timirtaa haddii qofku caafimaad ahaan aanay waafaqayn ama aanu haysaninba wax kale wuu cuni karaa laakiin tan kale iyada waa marka lasoo noqdo waxaa la bedelayaa jawigii hore jawiga hore soom buu ahaa bishii ramadaan baa la soomay marka si aanu muuqaalku u noqonin weli in la sooman yahay waagii oo bariyey ila ilaahay baa laga tala qaadanayaa o ihi waa in la muujiyaa tan kalena jawigii horaa la bedelaya oo ilaa la soo tukada waxba lama cunaya si kale kolka loo eego dee waa la odxiyaysanaya oo odxiyadii baa la gowracaya waxaana la barakaysanaya hilibkeeda dadhamadiis iyo cunistiisaa la barakaysanaya markuu qofkii soo tukado neefkii oo dee uu gowracayba dabeedna uu wax ka dhadhaminaya sidaasi baa farqiga udhaxeeya wy ina allaha witrun wayuxibu lwitr ilaahay waa keli wixii keliyana waa jeceli ama ym ywmu ciid اladxى وعن بريدة وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر يدعي الفطر ما بحي جرين حتى يضعم إلى وحدنبيه أو سيق رعضه ولا يطعم وحمعني جرين يوم الأضحى ciidda ciidulfidriga la ydhaha xataa yusal ciidda ciiduladxada la ydhaahdo waa ciidda carafaynu idhahnaa xataa yusaliya jeer uu soo tukado salaada sunaha salaaddii ciid rawahu axmed watirmidi wasaxaxahu ibn xibaan fakana laa yudcimu liannahu laa yuujad qabla hada alyawmi siyaamu waajib yaxsunu tamyiizuhu can gayri fahuwa mumayizun binafsi waxaa riwaayo kale ay kordhinayso bayhaqi uu leeyahay wa kaana idaa rajaca akala min kabidi odxiyati odxiyadii uu gowracay beerkeeda ayuu wax ka cuni jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam adaabtaasiba marka xikmadda ama ha la fahma ama yaan la fahmina kol hadduu nebigu sidan sameeyey waa la samayn doonaa dadkuna ficlan way iska mashquulaanoo ama abateedka abaan had iyo jeer iska wanaagsanaanin ama waxay ku mashquulaan inta ay bixinayaan sekada la idhaahdo sakaatu fidriga salaadana waaba la dadejiya imaamiyaduna meel ay ku ordayaan mooyaane way qadimaan marka waxaaba dhacdo dadku inaanay quraacda hareerin oo dumarkii iyo xaafadii waxay la qabsadeen inay sidii hore un iska yaro ahaato dar ciideed iyo waxunbaa ciyaalka lagu mashquulaa markaasaa quraacdu ay dib isaga dhacdaa laakiin sunnaha in la wanaagsan oo talagalka lagu darsado barakadii baa ku jirta adabiyaadkii baynu marayna iyo intifaaci ciiduhu ay lahaayeen iyo ummadda siduu ugu oogay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat umirnaa waxaa nala faray cidda fartay waa rasuulkii uni an nukhrija inaanu soo dareerino alcawaatiqa hablaha gashaantimaha waalxuyada iyo dumarka aan daahirka ahayn fi lciidayn labada ciidood inaanu guryaha ka soo saarno aanu keenno bannaanka yashhadna alkhayra khayrkay goobjoog u noqonaya wa dacwat almuslimiin iyo rabbi bariga iyo ducada muslimiinta halkaa ilaah ay ku baryayaan wa tactadilu alxuyad dumarka aan daahirka ahayn waxay ka dheeraanayaan almusallaa meesha lagu tukanayo dhan bay uga yaro fadhiisanayaan ilan daahir ma ahee muttafaqun calayh marka xadiidku sidan oo kale uu yahay waxaa la idhaahdaa lahu xukmu rafci marfuuc xadiidkii oo kale wey macnaha iyadoo tidhi rasuulkii baa sidaa yidhi ama rasuulkii baa sidaa sameeyey uunbuu ka dhigan yahay kol hadday tii umirna nuhiina kol fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ay la socoto ama macnihiisu uu leeyahay waxaana la faray waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin ciida kolkay tahay dumarkii guryaha ku asturnaan jireen maxajabadaha iyo hablihii gashaantimaha iyo dadkii aan meelaha fagaarayaasha tegi jirin iyo kuwii aan daahirka ahayn en tukanayn in la soo saaro banaanka ciidda lagu tukanayo la keeno faa'iidadana way sheegtay iyo sirta ummadda muslimiintii maalintaa khayr weyn ayay ilaahay marti uga yihiin oo ay ka sugayaan iyo naxariis taasay ka qayb qaadanayaan fagaaraha ballaadhan ee malaa'igtu ay joogto naxariistu ilaahayna ay ku soo degayso ayay ka qayb qaadanayaan gabadhu si haddaanay daahir ahayn dee safkii geli mayso dhan bay uga fadhiisa waxaa halkaa aad ka arkaysaa kahadhideedu haddii khayr loo dhaqaaqo bulshadu meel wanaagsan ay u kacday kahalideeda inaanay qiimo badnayn waayo dadkan la raaciyey dee qolana salaadba ma tukanayso qolana markood horeba may bixi jirin marka miisaanka arrintani ay leedahay iyo fadliga faraha badan ee ku jira ayaa halkaa ka muuqanaya waxa kale oo markaa aynu ka faaidaysanayna xadiidka ummadda islaamka mar kasta oo ay badato kulanka ay khayrka ku kulansan yihiin in ajriga iyo naxariista iyo dembi dhaafka ay helayaanna uu sii badanayo waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ma jtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuuna baynahum fi ma baynahum ilaa xafat calayhim almalaa'ika wanazalat calayhim asakiina wadakarahum allahu fi man cindah waman abda'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam majliskeennan oo kale iyo meelaha khayrkee la ysugu yimaado waxau nabigu tilmaamaya inay malaa'igtuna garbaha ku kala bixinayaan iyagoo ku faraxsan waxa ay dadkaasi halkaa ku hayaan iyo khayrka ah iyaguna way ka qayb qaadanayaan wadaka qawmun laa yakiibu jaliisu waxa aynu ka faa'idaysanaynaa oo kale gabadha aan daahirka ahay inay dee masjidkii iska dayn doonto waa meelihii aynu habeenkii aynu ka hadlaynay aynu usoo daliishanayna ama dee culimada saa ku tegay jumhuurta mar haddii la meeshii banaan banaanayd ciidda lagu tukanayo aanay fadhiisanin dee masjidkiina waa la mid waxaa kaloo aynu ka faaidaysanaynaa gabadhu iyaanay daahirba ahaanin dikriga ilaahay iyo ilaahay baryadiisa inay badsanayso waayo marka ay halkan oo kale soo xaadirayso ciidda iyaduna waxay kamid mid tahay dadka ilaahay xusaya ee ducaysanaya ayay kamid tahay maalinka ciidda fadligiisa ayaynu halkan ka arki doonaa salaada ciiddu ma waajib mise waa sunni mise waa faraq waa saddex muqdalaxo aynu soo marnay saddexda qowlba waa jiraan waa sunne mu'akada waa waajib waa farad saddexdaba waana ku tegey marka khilaafka culimaduna dee qolaba waxbay daliishanaysa la masalan waa sunno aada u adag maadaamuu nebigu daa'imay calayhi salaatu wasalaam sida shaaficiyada iyo maalikiyada weeye waxa ay leeyihiin dee waa kii nebiga u yimid nin reermi yimi salaadaha ayuu weydiiy